الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصaxبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii boqolkontoniyosideedaad ee ka mida min riyad saalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin sala اllahu alayh ali wasalam baabu taxriimi taswiiri اlxayawaan wuxuu baab yahay xayawaanka in la sawiro inay xaaraam tahay noolaha waxyaabaha nool ee naftu ku jirto fii bisaatin gogol lagu fadhiisanayo ama lagu seexanayo aw xajarin ama dhagax in lagu sawiro aw thawbin ama mara in lagu sawiro aw dirhamin ama lacag oo fida ah, aw diinaarin ama lacag diinaar oo markaa dahab laga sameeyo aw wisaadatin barkin madaxa la dhigo lagu sawiro wagayri dalika iyo intaa ka ahayn iyo wa taxriimu suwari sawirada in la samaysto la yeeshay inay xaaraam tahay fii xaa'idin derbi wax lagu sawiro aw wasaqfin iyo sanqaafka kore ee guriga korkiisa ah iyo wa sitrin daah iyo wixii lamida iyo wa cimaamatin cimaamada madaxa lagu duubto wa thawbin iyo mara la xidho wa naxwiha wixii lamida iyo amru farid la isfaray biitlaafi suura haddii intaa mid kamida mida aad sawir ku aragto in sawirkaa la baabi'iyo oo la dilo oo meesha laga saaro in la is amray وcan bn cmr radi اllahu tacalى canهuma ana rasuul اllahi slى اllah عlيه waslm qaal rasuulka ilahi wuxuu yihi ina aladiina <clears throat> yasnacuuna kuwa sameeya hadihi suwar kuwa sameeya sawiradan ayaga ah yucadabuuna ywma اlqiyaamati maalinka qiyaamaha la cadaabaya yuqaalu lahum waxaa lagu odhan inta cadaabka uu ku socdo axyuu nooleeya maa khalaqtum wixi aad abuurteen idinku inaad sawirtaan isku daydeen lannahu takhliiqu macaani badan buu yeeshaa waxaa ka mida macaanidiisa altaswiir waltaqdiir shayga in la qorsheeyo kadibna la naqshadeeyo la sawiro muttafaqun calay wa can caaishata radi allahu tacaala canha xadiidkan caaisha waynuuunu soo maray inagu cusbo qaalad hooyadan waxay tidhi qadima rasuulu llahi rasuulka ilaahi baa soo galay min safarin socdaal buu ka soo galay sala allahu caleh wasalam waqad satartu anoo asturo daa ku xidhay sahwatan lii ardaa anuga aan lahaa ama meeshan gandoobka ee ilxidhka oo kalaa ama sahwadu waxaa kaloo la yidhaahdaa inagu ma naqaana guri yaroo guriga weyn laga dhex sameeyo hadda rimogaalku intay sariir weyn sameeyaan yay daaya ku xidhaanoo korka sariirta weyn ee la seexdo yaa lagu sii dul xidhaa waa la yidhaahdaa waqad satartu anoo asturay sahwatan lii ardaa aan lahaaba waxaan ku xidhay bay jiray biqiraamin daah fiihi uu ku yaala daha waxaa ku yaalay tamaaiilu ay tasaawiru sawiraa ku yaala qiraamku waa daaha sahwaduna waa ardaaga ama meesha docda ah docda waxaad lagu sheegaa wado yaroo udhexaysa labada guri baa lagu sheegaa waxaa inagu ilxidhka odhan jiray baa lagu sheegaa raartaa dambaa lagu sheegaa qolyo waxay dhe maba sahawadu waa daaqadda daaqadda duleesha u duleesha guryaha kale daaqadu haddii derbiga laga qodo laakiin aan la duleelinin waxaa loo yaqaana mishkaad baa la yidhahda haddii marka ay xidhan tahay intii la duleeliyo inaan agga kale loo ridinna naafide iyo agga kale loo ridina naafide iyo waxaa la yidhaahdaa sahw ay almuhim hooyadan maro weyn oo daaha ah, oo sawir leh ayay guriga qayb ka mida ah ku xidhay falamaa ra'aahu rasuulullah rasuulka ilaahi markuu daahi arkay talawana waju wejigiisibaa isbedelo oo midaboobo oo nabigu waa carooday wey wa qaala wuxuuna yidhi yaa caaisha caaishoy ashaddu nnaasi cadaaban dadka qofka u cadaab kulol waxaa weye cinda allahi ilaahi agti yowma alqiyaamati maalinka aakharo aladiina kuwa yudaahuuna isku shabaha ee isku ekaysiya isku dherariya bikhalqi illahi ilaahay uunkiisa ilaahay baa xayawaanka nooleeyey oo abuuray nafda geliyey sidaa iyo baxaaligaa u dhigay ruuxa markaa artiistee wax sawiraya waa ruux isku dheririnaya oo isku la looltamayo isgarab dhigaya alla weyne subxaanahu wa tacaala macnuhu saasuu u muuqanay qaala waxay tihi hooyadeen faqatacnaahu daahi baanu goynay fajacalnaa minhu waxaanu ka ka yeelannay wisaadatan barkin aw wisaadatayn harqadiisii maradiisii laba harqadood baan ka dhignay barkima waan ka samayna sintaan suuf iyo wax ku guray muttafaqun calayh alqiraamu bikasri lqaafi qaafka loosdigu huwa assitru waa daaha ama wixii uun wax kaa dahaara ee wax kaa qariya wasahwatuna bifatxi siin lmuhmalati wahiya asufatu waa docda takuunu bayna yaday lbeyt ama waa ardaaga guriga hortiisa ahaanaya waqiila waxaa leeyihiya sahwadu aطaaqu waa dariishada iyo daaqada annaafidu fi اlxaa'iti ee derbiga gelaye dhan u baxayni ama annaafidu fi اlxaa'iti annaafidu can اlxaa'iti ee banaanka u baxaya waxaa dariishada daaqada u taqaanaa axaadiidta markaaynu dhammayno sawirka ka wada hadlaysa baan fiqigeeda khulaasaynayna wacan bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma samictu rasuul lah sal lay slam yaquul kullu musawirin fi nnaar nin walbo wax sawira naartuu gelaya kullu musawirin axadkaadbo wax sawira fi nnaar naartuu gelaya yujcalu lahu waxaa loo samaynayaa bikulli suuratin sawir kasta waxaa looga dhigi sawaraha uu sawiray nafsan baa looga dhigayaa yucadibuhu ilahay uu ka cadaabayo fii jahannama jahanama uu ka cadaabayo ama yucadibuhu naftibaa cadaabaysa fii jahanama ku cadaabaysa qaala ibnu cabaas wuxuu idhi fain kunta laabuda faacilan ninkii su-aasha weydiiyey buu xadiidka u daliishaday fain kunta laabuda faacilan haddaad uun aadan daynin sawir fasnaci shajara geedaha samee yowmaa laa ruuxa fiihi waxaan nafi ku jirin muttafaqun calayh fain kunta haddaad tahay laabuda faacilan haddaadan daynin sawirkaasi nin sawirla oo wax sasawiro oo guryaha iyo waxaa geedaha gegeeya ayaa ibnu cabaas u yimid oo su-aasha weydiiyey oo yidhi maxaan ii bannaan maxaan ii bannaanayn saasoo u kala qaaday fain kunta laabudda faacil haddaadan daynayni inaad wax sawirto fasnaci shajara geedaha iyo dhirta iyo waxyaabaha qawyaha iyo buuraha iyo webiyaasha iyo dhulka iyo waxyaabaha nafta aan lahayn dharka iska caadiga ah iyo fasnaci shajara geeda sawir weeye yowmaa laa ruuxa fiihi waxaan nafyi ku jirin muttafaqun calayh wa canhu can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal samictu rasuul اllahi sal اllah alay slm yaquul man sawara suuratan ninkii sawir sawira fi dunya adduunka wax ku sawira kullifa waxaa lagu mashaqeeya oo lagu imtixaanayo maalinka qiyaamo an yanfuqa inuu ku afoo fiiha sawirka asaga ah aruuxa nafta inuu geliyo yowma alqiyaamati maalinka aakharo walaysa binaafiqin mid ku abuuri karana maah mid naf ku afuufi karana ma ah naf ma gelin karo muttafaqun calayh وcan ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اllahi sal ا ly slam yaquul ina ashad الnaasi cadaaban dadka midka u cadaab kulul cinda allahi ilaahay agtiisa yowma alqiyaamati maalinka aakharo almusawiruuna waa dadka wax sawira muttafaqu calayh wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اllahi sal ly slam yaquul qaal allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka gardara badan yaa ka dulmi badan miman duulkii dahaba isku dayay ama damcay yakhluqu inuu abuuro yani sawiro yusawiru ka khalqi ay ka takhliiqii wa taswiiri si aan wax u abuuro ama aan u dhigo axadka isku daya inuu u dhiga yaa ka dulmi badan falyakhluqu aakhara weeye marka la tago iyo haddaba hadday wax tari karaan falyahluquu ha abuureen daratan dhurcaso iyo wax yar oo nool aw liyakhluquu ha abuureen xabatan xabad masagaa biniaadamka dusuulba iskugu tago xabad masagaa ma samayn karo mana abuuri karo aw liyakhluquu ha abuureen shaciiratan xabad heedoo qamad garbi ah muttafaqun calay wa can abi alxata marba inta haddaan la samayn karin maxaa la iskugu dayayaa ilaahay subxaanah wa tacaala makhluuqaadku abuuray in la sawiro oo markaa la taago wa can abi alxata alansari radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi sal ly wslam qaala wuxuu idhi laa tadkhulu lmalaaikatu malaa'igtu ma gasho beytan guri fiihi kalbun ay uu dhex joogo ay ku jiro walaa suuratun sawirna uu dhex yaal guri ama uu sawir ama ay uu dhex fadhiya malaa'igtu ma soo gasho muttafaqun calayh wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wacada rasuul allah wacada rasuula allah rasuulka ilaahi waxaa jibriilu jibriil an yaatiyahu inuu u yimaado jibriil baa nabiga balan u qaaday xilli laysla ogaa inuu u imanayo oo uu soo booqanayo fa raata calayhi waa ku dibdhacay waa tiigsaday nabigu waa dhararsaday jibriil xata ishtadda calaa rasuulillah ilaa hawshaa nabi maxamed ay ku adkaatay oo jibriil muxuu intaasoo dhan kaaga soo daahay oo uu kugu iman waay u is yidhi fa kharaja nabigu gurigiibuu ka baxay uu dhex fadhiyay ee uu ku sugayay jibriilna ugu yimaado xaggana uu ku tiigsaday fa jibriil jibriil baa bannaankii guriga kula kulmay saaduu nabigu guriga oga baxayba jibriil baa bannaanka kula kulmay fa shakaa ilayhi waa u sheegto wuxuu yidhi maxaad iigu iman weydo intaasoodhan iiga daahdo in badan baan ku sugayay fa wuxuu yidhi jibriil innaa anagu laa nadkhulu ma gallo baytan guri fiihi kalbun ay uu dhex joogo walaa suuratan ama sawr uu dhex yaallo rawaahu lbukhaari raafa abطa'a wuu daahay wey wuu dib dhacay wa huwa bitaa lmuallaa waxaana la akhrinayaa ta saddex leh wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat waacada rasuul allah rasuulka la ballamay jibriil calayhi salaatu wasalaam fii saacatin xilligii la isla an yatiyahu inuu nabigu u soo booqdo fa tilka asaaca xilligii baa yimid oo la gaadhay walam yatihi nabigana ooma imanin qaala hooyadan waxay tidhi wa kaanat biyadii casan nabiga gacantiisa waxaa ku jirtay ul baa ku jirtay fa araxaa min yadihi ushi buu nabigu tuuray huwa yaquulu asagoo leh ma yukhlifu allaahu wacdahu walaa rusuluhu waa war cad wey ruuxu yaqiintiisu in halkaa taagnataada wa wax kastoo dhacaba oo marka adugu inaad sadaysaa la doonaya wuxuu nabigu yidhi markuu usha tuuray hawshaasna uu ka xumaaday maa yukhlifu allaahu ilaahay kama baxo wacdahu ballankuu qaadiy iyo boyse rabi ma guubyelo kama baxo walaa rusulu iyo malaa'igtiisu ila malaigtu waa macsuumiine malaa'igtu iyo ilaahaybaa amar ee ballanka ay qaadeen kama baxaan kama baxaan uma altafata wuu milicsaday nabigu hareeruhu fiiriyey gurigii gudihiisii waxbuu saa oo la raacay faidaa jaruu kalbin taxta sariirihi hooyadan waxay tihi waaba ey yaroo nabiga sariirtiisa hoosteeda ku jira faidaa jarwu kalbin jarwigu waa eyga yar eyga yar baa jarwiga la yidhahdaa ilaa xayawaan kasta markuu yar yahay ilmihiisa yarka magac buu leh siaad maqasha xoolahabaa u kala qadqaadaan faidaa jarwu kalbin ay yarbaaba taxta sariiri nabiga sariirtiisa hoosteeda ku jira xilli uu soogana war aan loo hayninba faqaala nabigu wuxuu yidhi mataa dakhala hada alkalb eygan guriga goormuu soo galay caaisho faqultu waxaan idhi wallaahi allaan ku dhaartay maa daraytu bihi nebi allow maba ogaanin baanu warba ooma hayo kama warrabo eyna annagu nooma joogin xilli uu meesha daf soo yidhina maba garanayo fa amara bi nabigu wuxuu amray in la saaro fa ukhrija waa la saaray fa jaa'ahu jibriil jibriil baa u yimi nabiga markiiba dig soo yidhi faqaala rasuul اllah rasuulku ilaahi wuxuu yidhi wacadtanii waad ila ballantaen aad ii timaaddo fajalastu laka waan kuu fadhiisto xilligaanu ballannay baan meeshu kugu sugaen kuu fadhiistay walam ta'tinii maana xaggana maadan ii imanin maxaa dhiboo jira jibriilow faqaala inaan imaado waan ku ballannaye laakiin shardi bay lahayd shardiska macruufaa jira wey haddaan malaa'ig nahay dhaqanka annagu almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan الsharط اlcurfiyu ka sharطi lafdiyina fuqahadaa yidhaahda wixii curfi iyo dhaqan iyo caada iska ah haddaan ku dhaqanno hawl hawsha curfigeeda loo celinaya waxbaan isku ogeyn waxbaan ku wada hadalnay waxbaan kala gadannay dhaqanka iyo caadada lagu xambaaraya shay baan kuhi meeqad iga siinay toban kun baan ku toban kun baan kaa siinay toban kunoo shilin baan tirinaya anugu toban kunoo doorar baan kuulesh hadaad tidhaahdo kaa dhagaysan maayo maxaa yeelay curfiga iyo beledka wax lagu kala qaato waxaa weeye sidaas weeye gaadhi baan kaa iibsadaad tidhi gaasaan gaadhi dameer kuu keenay ka warrama tuulo gaadhi dameer bese laga isticmaala hadday tahay gaadhi dameer uu beecu ku ansaxay haddii magaalooyinka waaweyn ay yihiinna gaadho quman baa lagaa rabaa marka sidaasay kaleta marka nabi maxamed wuu ogyahay hadda malaaig hawsheedu inay howl goorata wala socda wacadtanii qaala wuxuu hi manacani ilkalbu eygaa ii diiday inaan guriga imaado alladii kaana fi beytiga gurigada ku jira maxaa yee innaa annagu haddaannu malaa'ig nahay laa nadkhulu ma gallo beytan fiihi kalbun walaa suura guri ay dhex fadhiyo ama sawir dhex yaalo ma gallo rawaahu muslim wa can abilhayaaj xayaan ibni xusayn alsadi qaal wuxuu ihi wadaadkaas qaala lii cali bn abi aalib wuxuu igu yidhi abu turaab abulxasan alaa abcauka maanku diro calaa maa bacanii calayhi rasuul اllah rasuulka ilahi siduu ii diro kale maan kuu diro arrinkuu ii dirana ma ka furtay daa'if iyo xaggaas yuu u diray cali jariir iyo kooxa wuxuu u diray saxaabo kaleo iyaguna xalkaasi wuxuu u diray yaman bacda fatxi maka madiine raggi ku soo laabtay nabigu waa kii kala dirdiray bacda xajatwadaacna rag buu kala qaybiyoo diray marka bacda xajat alwadaac bay ahayd bacda fatxi maka ayad baa laisku qadiyadan iyada alaa abcauka maanku diro calaa maa bacanii calayhi rasuulullah wuxuu igu diray nebi maxamed oo kale anna maankugu diroon kuu tala saarto muxuu nabigu kula diray wuxuu ila diray anlaa tadaca suuratan ilaa tamastaha ammaanaha kula dirahayaba inaadan sawir ka tegin meel ku yaala taallo ee mid sawir meel lagu dhigay mid derbi ku qoran allaa tadaca suuratan sawir inaadan daynin oodan ka tegin ilaa tamasta inaad tirtirtama mooye wixii sawiraad aragto baabi'i tirtir sawirkii meesha laga waayo walaa qabran qabrina aadan ka tegin iyo xabaal mushrifan taaganoo kor u soo yuucan ilaa sawaytu dhulkaad la samaysa ama qubuurtaad la samaysa rawaahu muslim axaadiistan badanaynu soo maray waad arkayseen waciid adag baa ka yaala sawirka anwac kala duwan ayaa ka timid ninkii wax sawira in aakhir lagu cadaabayo sawirka la odhanayo naf soo geli nafna ma gelin karo ilaa uu naf ka geliyana asagoo in la cadaabayo iyo axaadiista aad ku aragteenu soo martay in ay tahay isku dheririn iyo isku citanin alla weyn laysgarab dhigayana waa ka muuqataa cilada tacdiibka oo axaadiid waa arkayse waxaa kaloo ku jira ood soo malaa'igtu ma guri sawir dhex ama ay uu dhex fadhiyo waxaad soo marteenoo maraynay xadiidka cali inuu nabigu xataa saxaabo goonaa iyo ciidan goonaha u dira hawsha inay baabi'iyaan wixii sawira tirtiraan maxaa ninka la diraya waa abulxasan cali bn abi aalib abu turaab wey cali markuu dirayana hawl muhiim ah oo nabi maxamed khusaysa ayuu u diri jiray weligii arin gooni ah oo iska caadi ah oo dadka caadigaa ah loo diray cali umuusan dirin markuu dirayo nabigu matalayay hawl culus oo dowladeed oo nabiga khusaysa ayaa cali loo diri jiray sidiisuba hawshu marka way ka culus tahay abubakaroo la diray iyo cali cumaroo la diro waxaa ka culus cali oo la diro waa kaad ogtihiin heshiiska u dhexeeya kufaaru qurashii nabigu markii la damcay in la jabiyo oo ilaahay amray in la jabiyo laga baxo loona digo yaa la diray cali baa la diray cali baa abubakr marka hore hawsha loo dhiibay kadib waa laga leexi idan waxaa weye dhaqan carabeed baa jiro ninka mas-uulka ah ee madaxweynaha ama boqorka ama ugaaska ah go'aankiisa iyo wareegtadiisa dadka kala khusaysa waxaa gudbin jiray inda alcarab xigaaladiisa hadday dad kale ay soo gudbiyaan oo hadho wax isbedelaan laguma eedan kara madaxweynaha cinda alcarab curfigaasay lahaayeen laakiin markay in adeerkii walaalkii wiilu isagu dhalay aabbihii awowgii faamilku ay soo gudbiyeen hawsha ayada way ka cuslayd hawlaha kale marka hawsha hadda cali loo dira ee diineed hawl culus wey sawirku marka waxaasoo dhiba wuxuu u yeeshay cinda ahlilcilm oo isku waafaqeen sawirku aafadaa wuxuu u keenay ogana timid aafadaasi shirki buu wadiiqa u yahay waa wasiila min wasaa'il shirki qolyihii u horreeyey ilaahay khayrkii caabuday meeshay eedeen iyo wixii meeshii ay fidnadu ka bilowday sawirray ahaayeen wadaaddo waa hore moota dhintay oo qiimo badna oo sawiro loo sameeyey kadibna wanaagooda lagu dayan jiray oon la caabudi jirin ayaa intii hawsha iyo taarikhda haysay baa leeatay mulay damboo soo kacay dhallin damboo soo kacday oon ka warqabin duqaydan meesha maxaa loogu sawiray aabayaashan sawiradan meesha maxay u dhigeen aan ka warqabin buu shaydaan wuxuu ku yidhi aabbayaashin sawiradan way caabudi jireen way baryi jireen hadday roob waayaan haweenku u dhali waayaan colaad la galo roobku yaraado caafimaadku uu qilqiil galo tuqaydan bay bari jireen ilaahayna ugu tawasuli jireen adgaratadibn cabaas fi saxi bukhaari wayri idan qadiyadaas sawirku wuxuu noqday sabab lagu aafoobo lagu fidnooboo keena in ilaahay khayrkii la caabudo makhluuqaad la caabudo wax la moodo ilaahay loogu shariig sawar gurigu dhex yaallo malaa'igtu ma soo gasho maxaa yeelay wasiilo ilaahay khayrkii in la caabudo keentay weeyo cadha u qabaan baysan gelayn shay walbo aana u ama keena ilaahay in la caasiyo ama in loo sharig yeelo ama raadka xunba sabab ku leh malaa'igtu way ka cadhoota wayna ka fogaataa eygaa inoo soo hadhay aygu maxaa asagu gurigu jooga malaa'ig u soo gelayn dhowr asbaabood baa la sheegaa sababka koobaad cillo ama xikmaa la sheega xikmada koobaad eygu qaybo ka midaba shaytaana ibliis baaba isku matala marar badan nijaasadiisaa fara badan gurigu joogo waa guri fadara ah waa guri fadaraysa kama warqabta raashin goona u samee ballaydh meel u dhig xedho yaroo kur u samee waxaa ad u samayso dhan buu gara maraya xilligu guriga soo galay xilligu afkal meelaha la dhacay xilligu dhareer ku daadiyey lama yaqaan weelashaadoo dhan baa laga yaaba inay nijaasa yihin ka warqabin toddoba jeer la dhaqo car lagu daray rabaan adigii buu carabku marinhayaa gurigu fadaro way gurigu haaliba nijaasadiisii baan la kontarooli karin caruurtii asaga baa isku milqan idaa nijaasa cayniyuu qabaa ama xukmiyi calaa khilaafin oo tacabudiyo deyti maalikidu aynagu haysteen iyo daahiriyadu shaydaanna wuu isku matalaa iyo ibliis nijaasada badanna waa leeyahay midda labaad waa naxdin fadhida bacdu salaf baa leey muxuu qoonsaday wuxuu yidhi wuu qoonsaday wuxuu qoonsaday wayanbax cala adayfi wayurawicu saa'il buur uu soo gaabiyeybu ku qayliyaa magan allayd ninki wuu fiijiyaabuu labadaasuba eediba ey hadda guri hadda kuu jogo ruu cusub guriga soo galo ama uu kula socdo wuu guuxi guuxba bilaabe iyo qaylo inaad ka celcelisan wey sidaa dartees mar waxay dhaheen ey hadduu kugu soo ordo ninka wataa lala hadlaya asaga lama hadlo wid iyo war adda ey ma laabto hilfoo kugu qaadaya weysadaa kaa jabay adoo oday ah maxaa la sameeyaa ninkii wato baa iga qabo waryac iga dheh aafadu waa halkaa booliska soomali marka soo daayay laado isle wax ka qabta oo qashinka iyo qolyaha tuugta soo qabta wadaadahay ka bilaabaya masaajidda fadhiya culummada iyo masaakiinta iyo ka bilaaba ey la dira weeye eygu mar hadduu dhaqaaqo la sii daayo mas-uuliyaddiisu waa aaf aafo marka bahalkaasi kow nijaaso malayqan iyo fadaro gurigu fadarow ka dhiga malaa'igtu way necab tahayoo shaydaan baa isku matala waa kii layidhi eyga aswadka ee madow ha la dilo fa innahu shaydaano waad soo marteen intaa waxaa dheer ummadu ka nixiyaa martidu dhibaa miskiinka magaan lay buu waa bahal meel fadhiyow aafadaasoo dhan buu leeyahay sawirku waxaa loo malmulcuunsadu eeday waa wasiile iyo raad xunoo keenay ilahay khayrkii in lagu caabudo wasaa'ilu shirkina shareecadu inay joojiso ay hor istaagto ayaa lagu yaqaanaa shareeca alislaamiyana waa inaga soo mara waa ashaddu sharaa'ici fii muxaarabati ashirki wa wasaa'ilih waana ashalu sharaa'ici fi lmucaamalaati walmumaarasaat xagga ku dhaqanka diinta mucaamalaadka iyo howlaheennan iyo cibaadaadkeennu diimaha ugu fudud weeye cala alilaaq laakiin towxiidka iyo ilaahay khayrkii in la caabudo iyo shirki iyo hawlihiisu shareecadu meel adag bay ka istaagtaa macnahaasaa marka meesha ku jira dadka la soo gaabiyo sawirku waa waxyaabaha loo xaaraam yeelay min baabi saddi daraaye ka hortag laga hortagayo inuu xumaan keeno meel xunna uu inageeyo shirki iyo kufri ah ayaa sawirka loo diiday oo loo xarimay ee ma aha muxaramun lidaati cinda ahli ilcilm waa muxaramun liayrihi idan waa inaga soo maray qaacidadu ma xurima sadan lidariicati ubiixa lilmaslaxati araajixa sawirka marka ay maslaxa diineed ku jirto ama dan islaan ay ku jirto ee laga maarmi waayo wuu bannaan yahay ilaa raqman fii awbin xadiidkii zayd marqan fii saxiix muslim waad garanaysa sawirka qolyaha mujrimiinta oo arteen qolyo moryaano mujrimiin oo quaacu turuq madadhibay baa la waayahayaa sawir baa laga qaadi waa la soo dheji ninka ayaa yaqaana la soo raadiyo dhab dadkaa soo qabanaya waxbarashaa ku tacalluqaysa oo ardada dhakhtarnimada baratay iyo caafimaadkiiyo waxay u baahan yahan sawireen wax loogu sharxo xubnihii bani aadamka dhan oo faahfaahsan loo sharxo waliba xataa marka qaarkood ay sameeyaan qalitaan iyo jiraaxa ay samayna abration ay sameeyaan waxaan laga maarmaynin marar badan marka in dukumentigan hadda aad ku shaqaysataan adduunkii ila nin walba koor baa loo sameeyey adduunkii ruux walba koor iyo sumad buu leeh nimaan koor iyo sumad weyn adduunka ma mari karo lama dhaqaaqi karo lama xajiin karo wax la qabsan kara ma jiro wixii dukumenti ku saabsan kamaandhooyinkiinni iyo baasabooradiinna iyo xaajadkiinni howlaha waa loo gelya wixii tacliim duruus la duubayo kuwa la akrinayo kuwa la qorayo waxaasoo dhan baa idna way bannaan wixii marka maslaxa sharci ay ku tacalluqda mooye wixii kale in laga gaabsado ayaa waajib ah baalkan layska urursanaya albunnada layska gashanaye guryaha ka buuxe shaqada aad ka dhigateen aafadaasaa ka taagan markay u yeer tahay malaa'igtii baa gurigaadi ka caagi malaa'ig meelay ka fogaatanayaa yaa ku fatabilaasahay jiirku markuu dooligu markuu waayay yaanyurguyaha muxuu ku sameeyaa asagaa meeshaa ku dabaaldegi ku bayraqi asagaa meeshaa ku damaanshaadahay wuxuu qaylo dhigi iyo orod iyo fadal waad yaabaysa saxaradiisi iyo saalidiisii baan loo fadhiyayna guriga malaag meeshay ka baxdo waxaa dega shayaadiin guri aan barakaysnayn buu noqonaya marka maslaxa sharciga waxay ku xidhan tahay mooyee waxaana shaqada ka dhigateen ee foodlaydu iyo kuraydu iyo duqaydu iyo sheekh iyo caali ah, um, ila sawirto lagu haya qacdaad ku haysaan iska daaye aafo khariban weeye waa waxaan diin la'aana ma wanaagsano wadaaddaa waxay isku daya inay kala qaadaan sawirka waxay dhaheen waa dhowr qaybood mid mujasam ah oo taallo oo kale oo jumbudh iyo jidh leh sida kuwan aad gashataan ii sheega ya bombalaha dharka aad gashataan dhoolliga u eg la qotuminaya gabadh naasaha taagaysa wiil feedhaha taagahayo shaar iyo qamiis loo gelinay mid xijaab loo gel xijaab beenbeenaad saaka lagu maqiiqahay sawirku waxay dhan waa qayb mujasam ahoo oo mujasad ah. iyo qayb derbi lagu dhago rasaamka artiistaha wuxuu derbiga ku qoroo kale ah midka mujasamka maa lahu dilun bay ku yidhaahdaan waa maa lahu wax hoos leh wax yani jidh ansaabtii iyo asnaamtii dhagaxyaha laga samayn jiray geedaha laga qori jiray caagan hadda balastiga waxaad ka samaysaan ee sawirada qayb weeye qaybna wax derbi lagu dhigo rasaamu farta ku qoro wey farshaxan artista uu qoro qaybna waxay dhaheen waa fotografi waa suura fotografiya aaliya midan kaamirada lagu qaado midan telefoonna aad ku qaadaan middan kaamiro lagu qaada ee lasoo daabace iyadoo balaagiya wayt ah ama mid hal mid ama kalar ah lasoo saaraya ayadna waa qayb bay dheed waxaa ka sii daran bay dhen middan electronigae telefoona lagu qaadahayo labtugeed waa la daabici karaa noocan hore kaamiroon bay la mid tahay waxaan la daabici karin ma jiro waxay isku dayeen marka wadaaduhu in kan dambe kamerooyinka lagu qaado ee videoga lagu duubo ama telefoon aad ku qaadaan laga reebo labada hore midka derbiga lagu dhigay rasaamku iyo artistuhu qore midda jumbudhala laga reebo ee qarada waa isku mid wax la reebayaa ma jiraan waa iska falsafo aan badan lahayn hadiyo goor meeshay aqoonta biniaadamkii hormarkiisu xagga fanka rasmiga iyo sawirka unbay ku xidhnayd tii horena aminkan waa jirta oo qolyaa bariga asia jinaha iyo filibiinka iyo waxaas hindida aminka dhagax iyo bugti waa wadaan iyo alwaaxyada iyo geedihii iyo baxarsaaf balaaya laga sameey intii la qoro way wadaan kii derbiyadana waa la wadaa lagu dhigaayey ee artistu iyo rasaamku uu samaynayay waxaa wuxoo dhan qabsaday mid meel walba gashay oo midan footada ah eed hadda dadka ku sawirtaan ama telefoonnaha waa isku xugum wax u dhaxeeya ma jiro midlo waa sawir haddaad tidhahda xadiidka waxaa loo celinayaa waaqiciisana waxaa laasima nusuustoo dhanba in loo celiyo waaqici reemiyiga ahaa ee makiya madiine ahaa ee lagu kala baxay oo shareecada aad ka dhigtaan shareecaan la jaan qaadi karin casriga iyo zamanka iyo isbeddelka axwaasha adduunyada iyo isrogga iyo taqallubaadkeeda tana waa ilxaadkii sandaqadii ay reer masar ummadda ku aafeeyeen kadibna ummadda ay ku rogeen suurada ugu quruxsan ee ugu qiimo badanee maanta loogu jecel waa midan fotografiga qaadaanba adduunkana rogtay wax geed qorta iyo wax derbi hadda intuu inqaas iyo khad qooshto meelaha wax marmarya maba jiraanba aafadaaba maxaa wax isku sii rafaadiyo badan ma jiraan dad yar bay ku hadho sakaraad marka un keliya kulligood waa isku xugumi taa falsafada iska daysaan wixii maslaxo sharci aysan ku xidhnayn ka fogaada midda kale shaygu waa xaaraam iyo maya waa xalaala marba haddii laysku qabto diinkaada iyo iimaankaada iyo waracnimadkaada wuxuu keenaya inaad iskaga fogaato bannaanka ka marto intaan baan kaga tegaynaa axaadiista baabu taxriimi ittikhaadi اlkalbi ila lisaydin aw maashiyatin aw zarcin wuxuu baab yahay waxbaan ka booda qaybtan dambe xadiidka intaanan ka tegin qaybtan dambe qaybtan dambe intaanan ka tegin xadiidka qabriga qabriga waxaa loo diidan yahay wadaaddaa isku khilaafay oo annaga shaaficiyada waxaan qabnaa qabrigu marka laxabaalo ruuxa la xabaalo ma in saa laydi loo dhigo oo la yar kala baxshaa mise in la tuur dhuubo oo saa loo qotamay sidii karoorkii iyo sisintii loo alkoodo shaaficiiyo jamaaca waxay daraysaan xadiidkan ilaa sawaytahu ayay daliishadeen waxay leeyahin isagoo saa loo soo waxeeyey ayaa dhulka la simaya oon qubuurta kale laga dheeraynaynin ada waxa dhanma sawaytahu waxay keenaysaa saa loo dhuumi maa in saa loo kala baxsho oo saa loo gudbo muran badan baa ka taagan taswiyadana waxaa loo jeedaa qabrigu in la garto calaamad u noqdo caradiisu ay muuqato waa min si aan loogu joogsan loogu fadhiisan loogu istaagin ee waxaa weeye qabri walba oo calaamad leh ka duwan qabriyada kale waa lala simayaa hadduu kas taagany ka soo baxsany oo dheer yahayna waa lala simayaa hadduu asagu si goyaan loo xardo qabrigii weli hebel weeye sheekh hebel qabrigiisii waxbaa ku qoran maqaan baa loo sameeyey jirdiina alaab baa lagu xidhay dhowr baa laga taagay dadka lala simaya isqaadqaadkii iyo hebel baa iyo royal family ninkana wax dheer way soo dhammaatay nin walba laba calal baa lagu soo duuduuba halkaasaa la soo geliyey qubuurtu waa inay sinaadaan ilaa sawaytahu qubuurtoodaa kala sarreeyey kala calaamad bay lahaayeen qabriga ugaasku qabriga waa ka duwanaan jiray hadda karyakoo tag langaato waxa saraha iyo guryaha ka dhisan waad yaabaysa waxaasoo dhan waa diindarrow qabriga dheerow dhulkaa la simayaa kii wax ku qoranya waad ka baabi'inaysaan kii la dhiso waad jebinaysaan shamiintado dhulkaad la simaysaan mutaleelka cardaaddugaad ka dhigaysaan waa min addiin reer aakharaad nabad ah oo cara besa lagu xabaalay baad ka dhigaysaan dhagax ninka soo qaato dhagax meeltu calaamad ka dhigta ama qori calaamad ka dhigta ama calal ku xidhiso oo garto qabriga u daaya laakiin wixii dhismaa ama nuuradayna ama shamiitayna ama mutaleel iyo balaad ah ama koruqaadida waa inaad ku faagataan baa la doonaya nabi maxamed u diray sayidina cali ibn abi aalib waa min aلsunna waa waajib diineed ma aha shay sunn ah aad iska magac laguma qori karo qabriga aniga hadda reer sacuud hawlada ay gelina abu maxamed waa horaanta hawshaa ka hadalay kutub alcaqaa'id dib ogu noq maxaa tiri sheekh cumar magac laguma qori karo qabriga ma bannaano nas gooni a ku yimid sunankaad ku marteen wa an yuktaba calayh nabigu ummadda wuxuu ka reebay qabriga in la nuuradeeyo la shamiiteeyo wa an yuktaba calayh in la dhiso intaba waa diiday riwaayada waa an yuktaba calayh sida raajixa waa riwaaya saxiixa lama ogolo astaan kalaan ku ogolla magaco wuxuu keenaya waageeda mabumbuunin meesha waxaa ku qoran heble hebel hebel almarxuuma aw almarxuum oo dhintay taarikh hebel oo dhashay taarikh hebel taga hindi waxay qorta fiiriyi huteellaa meesha ka furan kitaabada lama ogolo xadiidkii odhanayay nabi maxamed u yidhi cumaan ibnucuma ku baan ku garanaya intuu nabigu dhagax soo qaada uu saaray geeska uu ka dhigay dowlada dhexeed maadaama la doonayo in wax lagu garto qoraalka qoraalka nasgoonaa ku yimid lama ogol mamnuuc laanxoday qotonso calal ku xidh dhagax dhagaxa ka duwanoo madow soo qaado madaxa ka dhig astaan kale ood ku garato qabrigii walaalka ama aabbaha ama hooyada ama awowga saad u soo booqato si khaasa ah ama dadka ahalka isugu aad ugu soo xabaasho ilan ahal waa lasu dhoweeyahay way kuu bannaantahay laakiin kitaabada joojiya qoraalka joojiya ma baa ila hadasha baabu taxriimi itiqaadi اlkalbi ila lisaydin aw maashiyatin aw zarcin wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay ey in la samaysto inay xaaraan tahay ilaa lisaydin in lagu aarsanayaba mooyeen aw maashiyatin xoola in lagu ilaashan uu raacayo mooyeen aw zarcin beer iyo dalag inuu ku ilaalinayaba mooyeen وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma قاaل سمعت رsuل الله صل سلم يقول maن اقتنىa كلبا ninkii ey kaydsada aliqtinaa waa shayga muhiimka ee la daneeyo ee la kaydiyo yaa iqtinaaga la yidhahda haddana waxaa laga wadaa itiqaad man iqtanaa kalban ninka ay samaystee yeesha ilaa kalba saydin ay ugaadheed mooye ay ugaadhsi mooye aw maashiyatin ay xoola raacaya mooye fa innahu yanqusu min ajrii ninka asaga ajrigiisa waxaa ka go'aaya kulla yowmin maalin walba qiraataani laba qaybood baa ka waa shay aalad wax lagu qadaro ama wax lagu beego ama wax lagu miisaamo allo unu garanaya waa cadad muqadara cind allah inagu ma garanayo bimacnaa maalin walba ajirkii aad shaqaysatay laba qaybood baa ka go'aysa qiraadku waxaa weeye kii reemaagi qaraaridda la odhan jiray iyo aalatubeegaan dhaqaana meehe waa qadar macluumo ilaahay u yaqaanaa raajix u bixi muttafaqun caley wa fii riwaaya fainahu yanqusu waxaa iska dhimaya min ajrihi camalkiisi ee camala ajrihi ajra camalihi camalkiisi ajirkiisii waxaa iska dhimaya qiraaun kula yowm qiraaaani iyo qiraaun wadaadda waxay leeyiin maxaa loo kala bedelay laba laba qaybood baa ajirkaada ka dhumaysa iyo hal qayb baa dhumaysaa la kala yidhi maxaa laga wadaa wadaadda waxay dhaheen eygaa la fiirinaya eyga dhibkiisa eeyaha kala dhib badan ey dhib badanoo musiibaha oo ummadda ka nixinayo oo wahwahla oo kaadi fashloah ninkii yeesha laba qiraad baa ka go'aysa ninkii eyiska miskiina samaystana hal qiraad baa ka go'ay qole wxuu dhan maya hadday laba qiraad baa kaa goy tuule hadday tahayna hal qiraad baa kaa go'ahay qole wxuu dhan maya camalkaada u yaryahay camalka badan ninka iska leh qayb ruf la siinaya ninka xoogo waxayna watayna hal neef baa laga qaadahay waa iska ijtihaad wadaado wey waa shaku raawi inuu nabigu qiraaaan yidhi inuu qiraad yidhi unbuu ku shakiyey riwaayadan baa marka xoojin doonta inay qiraad tahay u dambaysa muslim wa can abi hurata radi allahu tacaala can qaala qaala rasuul sal man amsaka kalban iqtanaa iyo amsaka ninkii xajistee haysta kalban ay fa inahu yanqusu waxaa iska dhimaya min amalihi amalkiisii min camalihi min ajri camalihi wey camalkii uu la yimida khayrka ajirkiisa awaabkiisii kula ym maalin walba waxaa ka nuuqsaamaya qiraatun wax weyn oo alla garanayo ilaa kalba xartin aw maashiyatin ay beereed ama xoola raacaya mooyeen xartigu waa zarcigii haddaad soo marayseenoo kale tarjamada ku soo marteen muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimiin xadiidka abi hurayra man iqtanaa kalba ninkii ay yeesha laysa aan ahayn bikalbi saydin ay ogaadheed ama lagu aadhsada aan ahayn walaa maashiyatin ay xoola lagu raacdo lagu ilaashado oo yeyda iyo dawacda lagaga ilaaliya aan ahayn walaa ardin mid beer ilaaliya aan ahayn fa innahu yanqusu min ajrihi ajirkiisi waxaa iska dhimaya qiraatayn laba qaybood kulleyba maalin kasta idan halkan marka waxaa ka muuqata in laga fahmi karo eygii la yidhi malaa'igtu ma soo gasho guri iyo meely meeluu ay fadhiyo waa ayga aan lagu ogolaynee muxaramka ahaa ama ey ku ugaadhsata hadduu yahay ama beerta kuu ilaaliya ama xoolaha kuu raaca uu yahay malaa'igtu meesha ka haadi mayso ila macduur baa tahay sharcigaa kuu fasaxay wadaadana waxay leeyihiin ayga cudurdaarka lagugu fasaxay yeelashadiisu iyo malaa'igtu laba kala baab wey eygaasi ama kalba maashiyatan ha noqdo ama kalba zarcin ha noqdo ama kalba saydin ha noqdee ajirkaad uu dhaawacaya dhibkiisuna dhibkii weli waa sida un malaa'igna meeshaaba ka hadaysa laakiin e, adigaan dembi laguu qoraynin ajirna aan lagaa nuqsaaminayn cudurdaarkan ah iyo ciladan ad eyga aad u haysato hadduu sharcigu ogol yahay ajirkaadi baa nuqsaamaynin mooyeene malaa'ig ku iman maysa yidhaahdeen waa laba mas'alo waa haddana xadiidkan iqtinaaga ee saddexda xaalo soo reebay iyo kii malaa'ig ma gasho guri ay dhex fadhiyaa bay isku fasirayaan isku khasisahayaan baabu karaahati tacliiqi iljarasi eygan hadda saddexda la sheegay waxaa la mida eeyihii kalena soo marray xalay inuu tilmaannay ahaa alkilaab alboolisiya eeyada amniga iyo ka shaqeeya danaha khaaska a qabta ee inta hawshaanoo kale hawl ka muhiimsan dadka bini u qabta iyaguna way bannaanta markaa in la samaysto oo markaa hadi shay bannaana baabu karaaya tacliiq اljaras koortii in laga lalaadso inay karaaha tahay aljaras koorunba hadda loo jeedaa iyo gambaleel waxaad dhihi jirteen filbaciiri neefkii geela ahaa iyo wakayrihii xoolihii loda qolyaha dila u xidhe dameerana kuwa kooro u xidhe ari kooro qabana waa la sheegahaye wa min adawaabi xayawaanka kale ah wa karaahi jayne iyo hadda filibiinna waxaa la keenayba digaag diiq weynoo koor loo xidhaayo gambaleel wato shimbirihii baa loo xidhaayo iyo waqayru minadda waxyaabaanka intiisa kale ah iyo wa karaahiyati istisxaabi ilkalbi ay in la wato in la kohdo iyo waljarasi gambaleel iyo koor fi safari socdaal haddii safar la yahayna ey inuu ku raaca inaan la jeclayn ama gambaleel iyo koor inay kula socoto xayawaanka noolaha ana in loo xidho kooraha aan la jeclay can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lla sal slam laa tasxabu lmalaa'ikatu malaa'igtu ma raacdo rufqatan socoto kolonyo jamaaco fiiha uu ku jiro kalbun ay aw jarasun ama koor dad musaafiriinoo socdo haddii ay la arko ayna uu la socdo ama xoolahoodii mid ka mida uu boodaan iyo aleen qabiyo iyo koor hal carabla ama laba carabla ama gambaleelkii caadigahaa ee koorta birta laga samaynayoo kale asna waxaa malaaig ma raacayso malaaig meeshii laga waayeyna waxaa weeye hadde waa waa rufuqa shaydaan rufuqadaas aaaafaysanta malaa'igta meelahan ka caagan ee ka tegaysana waa malaa'ikatu raxma sayaariintii malagga ku booqanayay kuwii xafadada ahaye ku imanaya khayrka soo raacahaye ka warqabayay kuwaa wey amaa kuwii katabada ee qorayay camalkaada sayi iyo xasanba qoraya marnaba ku faariq maayan iyagu raqiib iyo cadiid waa kula soconayaan malaa'igtu raxmi ee soconaysay ee sayaaxiinta ah ama sayaarada ah ama khayrka u imanayay ee dhulka joogay kuwiiba kuwa kaa tagayay wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal ama gambaleelku masaamiiru shayaani waa shaydaanka turumbadiisa iyo garidiisa masaamiirtu waxyaaba miisiga lagu qalabka miisigada lagu qaraacow jamcu masmuur idan hawshaasi ha laga fogaado wey ha laska ilaaliyo umuna caaisha yaa maalin maalmaha ka mida gabadh yarbaa u timid oo duwaagada ku qabta meeshaa dambe lugaha ah alkii khalkhaalka ama juljulka la jiray qabta shalamshalamshalam ku hay hooyad baa intay u feedhay oo u shanlaysay bay bilad xun fiican u xidho gacmaha wuxuudhagaha wax u geliso madaxa boqor oo soo xidho markaasay labada adinee dhaadna kaga dhejisay baal shalamlaynaya oo shanqarhayo jalowjalowjalowda ku haya caaishay u timid marka gabadhan waxay qabto yaa kuu xidha hooyaday akhriju cani mufariqat almalaa'ikay ku tidhi iga bixiya midaan malaa'igta meesha fiijisay ayadii malaa'ig waa eedeene midna ay dhaafiya mar hayso adoo waxaa qaba mar dambe kartid bay ku tiri sayidina cumar khataab sunanka abu daawud kood marteen bisanadin fiihi kalaam zubayr ibnu cawaam gabaruu dhalay oo iyadna lugaha ku qabta khalaal ama bahal shalamshalamlaynaya yaa cumar loo soo geliyey oo u timid oo islaam kale ay wado addoontii zubayr ahayd markaasuu gabadhan yaa dhalay yarta waxaan kusoo xidhee qalawqalawde waxay jira waa zubayr gabadhiisi uu qabta wuu ka gooyey labadii kooroodba wuu kala tuuray xaguu ku tuuray markaasuu samictu rasuula sal slm yaquulu ina maca kulli jarasin shayطaana ina maca kulli jarasin shayaana koor walba iyo gambareel walba iyo jalowjalowdaasoo dhan shayaan baa la socda laba shayaan baa gabadha lugaha kaga dhaganaa idhaafiya salafku saas ula dagaalami jirin jamaaca min asalaf waxay leeyihiin kooroo dhan ma ahee koorta weyne dadka salsalinaysa wey waxa laga hadlayo baasha meel fog laga soo maraya dhowdhowda ku haysee boodaanka oo kale ama alanka darmiga codka dheer ee musiibada ah kaa wey midka ee laga qoray mxuu ahaa geedaha geedaha codka dheeraa sidii lebiga iyo ka qori jirteen yucubkii lebigii xankookabki iyo waxyaabaa noocaas middan laakiin jaqajaqadta iska neefku marku meelahan ku jirin lagu garanhaye ruuxu un ka sasilaynin dadkana aan ka sasinaynin dhib malaha yidhaahdeen istilaax bay sameeyeen istinbaad macnay raadiyeen laakiin koor lama kala qaadin iskuullada gambeelihii waaweynaa iyaalla iyagoo ku u waa shaydaan waaweyn kuwa iyagu kaniisadaha kuwa yaala warkoodba joojeeyow iska ilaali waxa asaga ka fogaada maxaa loo diidan yahay jalowjalowdan iyo gambaleeladan iyo koortan waxay leeyihin culimmada asalkeedii waa dhaqan yahuudiya nasaaro sawir muxuu aaday marka hore waa wadadii xumayda u horraysay lagu leexday ilahay khayrkii lagu caabuday in shareecadu shayga ay raad qaado oy u abtirsana way taqaanaa waa inagii soo maray nebigu inuu yidhi meeshaad ku aragtaan qorato ama dhamis ha la dilo wasaqadii nabi allow maxay eedday nabiyullahi ibraahim marka dabka lagu tuuray xayawaankii oo dhan xamaarato wax kabajaan wax walboo duula daaba walbo adduun ku nool waxay isku dayeen inay nabiga u heelinayo dabka ay ka baktiyaan ila alwasaqa iyad waxay u heelisay gaaladii namruud dabkii bay afuufaysayba iyadu nabig wuxuu uhi meeshii lagu arkaba ha lagu dilo tan tii nabiga afuuftay maaha ibraahim wax yeeshay laakiin waa farci halkaasa ka soo jeedaa diinta xumaanta iyo meeshay ka timid tay qooraansato inay xukun ku xidho diinteennu way taqaan waa asal la yaqaan baalkan marka gambaleelkan iyo waxaan koorehe la qaraacahay iyo waxaasoo dhan iyo garriyadan waa wax laga soo gaadhay asal yahuudiya nasaaro aminkanna waa aragtan kaniisadooda qaw kuwa etoobiya kuwan maba arag kuwa qawiyba iska daayeen sawaxda waa remegaal baan u malaynaya weli ma jiraan etoobiya meeshaad ku tagta kaniisa ku taalla dhagaha ku xanuuni markay garaacayaan labaatan kilomitr toban kilomitr baad ka maraysa qawdooda hadda meeshu ay bannaantoon buura lahayn marka waxaas halkaas joojiya weeye qaab kalood xoolihiinna iyo danihiinna ku qabsataanba gowgowdan iyo jaraskan iska daayo geel wuuba dhamaaday ma geel baad hadda haysaan ka rabtaa geel weli ma yahay hadday meeshu madyaca tahay cinda ahlicilmi madyaca ama masbaca duwaag badan xooluhuna inay dhumaan laga baqaayo daruuran baa loo fasaxaya daruuran baa loo fasaxaya laakiin waxa in shaqa laga dhigto lagu xaragoodo laga badbadiyo baahidun ha lagu ekaysto kooraha geelo boqolkiiba sideean xaragay ahayd iyo kibir iyo in yaroo baahida hadii uun ritaga qoodhaa ah iyo hal socod badan laba koorood lagu kala xidho geeli waa caadow laakiin baashun la buuxinhaye ee lagu xaragoonhaya la kala duduwihaye codkeeda la kala duwa mid gow mid dhawaqaaqda iyo waa xarago kale iyo xariifnimo kale ku jirta telefoonku dikri ku xidho maxaa jira aadaan ku xidho ah, musqo di lagu aadaan waaba fiican yahay macdhibo jira shaydaankaa ka yaacaaye midda kale musquul baa telefoon lala gala hadduu kaaga fakadana baabu karaahati rukuubi اljalaalati wahiya albaciiru aw الnaaqaة alatii taأkul اlcadira wuxuu baab yahay karaahatu rukuubi اljallaala jallaaladu waa neefka saxarada aadamaha cuna sida dameerahoo kale geela aafooboo kale lo'da aafoodoo kale ariga qaybo kamida digaagta oo kale <clears throat> karaahatu rukuubi اljalaalati jalaalada in la gaadso la koro geed laga dhigto in la nacab yahay wahiya jalaaladuna waa albaciir neefka geel ah kirtiga aw inaaqatu ama hasha weeye takul taakulu cunta alcadira saxarada bini aadamka cunta fa in akalad hadday cunto neefka geel ahaa ama xoolahaaye saxarada cunay calfan calafan ay cunto doog iyo caws iyo daahiran nadiif ah oo fataaba laxmuha hilibkeedii wanaagsanaado u samaado zaalat اlkaraahatu karaahadii meesha waa ka baxaysa jalaaladu marka waa uun laba qayboodoo in uu neefku haaliban uu waxaa cunaba marmar hadduu qaado xooluhu laftana waa qaadaan saxrada ingegtay ee qalqalida noqotana marbay qaadaan taa macnaa xukun kuma xidhno annaadiru laa xukma lahu waxaa laga hadlaayo waa in neefku uu saxarada iyo waxaas digada biniaadamka iyo saaladiisa uu shaqa ka dhigto haaliban uu cuno midka marka waa jallaalo cadkiisa iyo caanihiisa iyo hilibkiisuba ma fiicno waa in laga fogaado waaba xanuun waa sun gankiisa iyo jirkiisaba ka soo baxaya marka la gaadiso wuu dhididayaa neefkii sanjiidhay xooluhu lahaayeen iyo xuruuftooda mid ka bedelan baa kasoo soo waa khariban yahay ka marka intii la qabto oo la calfiyo uu shuurbaxo markuu shuurbaxo kadib la cuno ama la gowracdo ama la gaadidsado mooyeen markuu sidaa u aafaysan yahay lama ogolo waa inagii soo marray ibni cumar oo kale digaagta dareen badan buu ka qabayo ilaa intuu qabto uu xidho kadibna maalmo uu masago fiican iyo biyo fiican iyo u dhigo muusan gowracan jirin isbuuc ama saddex beri afar beri buu digaagta intuu qabto meel ku xidhan jira wuu calfin jira masago udhig biyo sii ha orado saxaradu ku ilaaji makaa kadib buu gowracan jiray de waa taqaanaane somaalimaamaaba baydhen waxaan way wada cuntaaye laakiin aftarashada isku dhaantaa digaag bay dheen waxaan way wada taabataa hadda saxara way wada cuntaa bay dheen laakiin waxay isku dhaantaa aftirashada midna afkay tiran midna intay cunta iska dhaqaaqay an cumr radi allahu tacaala canhuma qaal nahaa rasuul lah sal slam can iljalaalati buu ummadda ka reebay fi libili geela an yurkaba calayha an iljalaalati fi libil can iljalaalati min alibil baa loo jeedaa jalaalada neefka saxarada cunee geela ah an yurkaba caleyh in la gaadadiisto gooni kuma aha gooni kuma aha dameerahooda horaanba xaaraan bay ahaayeen iyagoo jiray ee xoolihii kale cadkoodii iyo caanahoodi iyo dhabarkooduba la isticmaalayay hadday aafoobaan oy u badtaan inay waxaa cunaan waa laska ilaalinaya rawa abu daud bisnaadin saxiix xadiidkani bacdu ahlicilmi waxay u daliishadeen masale muhiim ah oo waa dhexdeer aada wadaaddo oga naqaashi jireen musqulahiinan iyo eh, asarfa sixi waxaa la yidhaahdo biyahan aad isticmaashaan ee sawjihan qaadaan meel baa lagu ururiyaa kadibna dib baa loo warshadeeyaa oo intii mashiine la geliyaa la filtaraareeyaa saxaradii iyo kaadii iyo wasakhdii meel baa lagu shubaa biyihii haddana waa lagu celinaya biyo wanaagsan oo la caboo macaan baa laga soo saaraa dalal dhan baa ku nool labtirkiinnu in weysadiinnii iyo kaadidiinnii iyo saxaradiinni isdhexboodii wixii oo dhan macaldiifkiini iyo xaakadiinni dib idinku soo celiyo minaraal watar ahaan laydinka iibiyaa laga yaabaa oo ma si xaddaad u cabtaan way ku badantaha adduunka meel aan kenyay ka jirtaan meel aysan ka jirin adunka hadda ma jiraan biyihii baa yaraaday biyaha marka musqulaha iska furaysaane aad ah, jikooyinka furaysaane shaawarada iskaga qaban hawd ee musqusha gelaya xaggaan baa laga arurin dib baa loo fitaray waa laydinku soo celiyaa saasaa lagu dhaqan yahay warka ma haysaan miya wadaadduhu marka majaamicdii fiqiga caalam islaami waa kay ka waxay u bateen inay yidhaahdaan way bannaan tahay waana xalaal biyahaas waana daahir waana nadiif maxaa yeelay maadadii suntahaydna waa laga saaray wasakhdina waa laga saaray urki waa isbedelay dhadhankii waa isbedelay midabki waa isbedelay waa biyo nadiif ah biyihii cirkiga ka yimid bay la mid yihiin mashiinaa la saaray waa la baadhay dhakhaatiir faya dhowrkii qana loo diray wax walba oo okay bay yidhahdeen ha la cabo ha lagu weysaysto oaadda halkaasay mareen bidaliil bay dhaheen haddii aad meeshaa intaad fadhiisato aad ku xaajo gudato xabad masagow gowskaada ka badbaadana ay meesha ku jirtay oo roob ku dhaco xabadda masagi hadday dilaacdo ay geley ka dhalaato gelaydiina ay sabuul bixiso gelaydaas waxay dhammaan nijaasa mise waa aahir maxayna ka dhalaatay saxaaro waxay yidhaahdeen haddii saxaaro bani aadam la soo qaadoo dab la qabadsiyo la shido dambas noqotay baaba'do dambaskii haddii la ursado ma urahayo hadii la dhadhamiyo sida saxaaradii ma dhadhamahayo yaa warna dhamin karaad ilaahu noo sakhir haddii haddii la fiir midinku waa isbedelay waxay dhan wadaaddo lagu gebagabaysan karaa shaygu hadday istixaala ku dhacdo farqun bayna alistixaalati walistihlaag bay idhaahdeen istihlaag iyo istixaala labadaa musطalaxee fiqiga markaad kutubta fiqiga maraysan kala fahma istihlaagu waa in shaygu shay ka badan lagu sii dhex oo ku dhex dhilcaanoo meeshan yaala ayaan kaadi yar wiil dhiba ku siiyey kaadidii meesha inay ku jirto waad arkaysaa waa la og yahay oo hadii telescoob lagu fiiriyo waa la helaya ama la baaro maadadii kaadida waa laga dhexelaya canaasirteedii itamiski meesha waa ku jira laakiin istixaala kuma dhicin kaadidii maxaa ku dhacay istihlaad waa la hafiyey wax ka badan baa lagu sii daayay dhibic dhiigga waxay ku dhacday caano caanihii baa caddiinkoodii baa qariyey idan marka maxaa leedahay istihlaag shaygu ma xalaal noqdo markaa iyada ah. lanno maadadu way joogtaaye waa laga sidcaleeyey waa laga asadiiyey waa la qariyey waa la hafiyey wuu maanshooba waa laga batay laakiin marka la fiiriyo lagu fiiriyo waxyaabaha lagu arko indhow waxaysan arkin lagu arko waa la arkaya ka maxaa loo yaqaanaa istihlaag ama alistixaala waa in shaygii maaddo kale isu bedelaba shay kaluba noqonaya hooyada iyo aabbaha isku tegey dhacaan iyo kun ilaahay isku wax ka beeray nin nool baaba ka soo baxay minidii maxay isu beddeshay min maa'in mahiin muxuu isu beddelay wadaadkiisa waaweyn istiaalo wey istiaalo xabadii masagada ahayd ee saxarada dhex taalla waxay isu bedeshay dheeli iyo gelley iyo sabuur intaa la eg waxay dhaheen marka biyahan la rogrogayo warshadaynhaye kadibna lud iyo laf intii la kala saara dib saxaradeen looga dhigay biyo nadiif ah waa min baab alistixaalati la min baab alistihlaak miyaynu isfahanay halkaasay la mareen waxaan u soo socday sheebakar abu zayd baa diiday masalada wuxuu yidhi daliilxadiidkan daliila ah, biyaha la rogrogay ee saxaradii uuska laga soo dhex saaray weligood si walbood u nadiifisaan nijaaso weeye waana xaaraan lamanay maxaa yeelay xadiiuljallaalu ku dhabay wuxuu yidhi neefkan geela ama looda ama adhiga saxaru cuna calooshiisii bay gashay wuu rogrogay wixii waa isbedelay laf iyo lud iyo caano iyo dhacaan iyo dhiig buu noqday dhididkiisiibuu nabigu diidan yahay isbedel kastoo ku dhaca nabigu hal booliya nirixaalama dhashuu leeyahay buuri xadiidka si walbaad u filtaraaraysaan kaadi waa kaadi bulaacadna waa bulaacad buu sheekhu taagan yahay markaa isagu xadiidkana ku dhegay fiqigaas idin leeyahay idinka idin taalla intaan kaga tago inaga daysana absanin baabunahyi caynilbusaaqi waxa dullinimada idinku wada wuxuu hi xaarkii nibaad cabaysaan buu le wadaadku saasuu idin leeh baabunahyi caynilbusaaqi wuxuu u baab yahay reebidda la iska reebay caynilbusaaqi candhuufta afka laga tufto busaaqa iyo busaaqu waa wixii afka laga tufo nukhaacadu iyo nukhaamaduna waa xaakada laabta ka soo goda iyo shafka mukhaadkuna waa wixii sanka ka yimaado diif iyo siin aynu dhihi jireennagu way kala yihiin baabunahyi canilbusaaqi candhuftufashadii laska reebay buu baab yahay fi lmasjid masaajidka in lagu candhuftufto iyo wlmri farida lasfaray biisaalati candhuftaasi in laga zooliyo minhu min almasjid idaa wujida fiihi marka lagu dhex arko iyo wlmr farid la isamray bitansiih اlmasjidi masaajidka in laga nadiifiyo laga takooro laga ilaaliyo cayn aqdaari wixii usgag iyo qurunba ah masaajiddu inay nadiif noqdaan oo daahir noqdaan oy carfaan baa la doonaya can anasin radi allahu tacala can ana rasul sal slam qaal albusaaqu candhuufta lagu tufaayay fi lmasjidi masjid gudihiisa khati'atu waa dembi iyo gaf ilaahay loo gafay wa kafaaratuha dhaafideedu iyo waxaa lagu dembi dhaafayana dafnuha ay isaalatuha in meesha laga qaado inaad marka tirto ood meesha ka qaada iyo hadduu masaajidka yahay niis iyo tamuux iyo cari iyo caada yahay ama uu yahay marka in la xabaalo lagu baabi'iyo ayadna way bannaan tahay muttafaqun calayh wاlmuraadu bidafniha candhuuftii in la xabaalo waxaa laga wada waxaa wey ida kaana almasjidu turaaban wa hadduu masjidku ciid yahay iyo caro aw ramla ama bacaad uu yahay iyo wanaxwahu iyo niis wixii la halmaala fayuwaariiha wuu asturahayaa xandhuuftiibuu ku qarinhayaa taxta turaabihi masaajidka ciid caradiisiibu hoos u gelinaya ku baabi'inaya sanad muslimiinta aysa u dhibin qaala abulmaxasin aruyaani wuxuu yidhi asagu a'imat eh, shaaficiya nin ka mida wey cabdulwaaxid baa loo yaqa magaciisa min aصxaabina kamid asxaabi shaaficiya fii kitaabihi albaxr baxr اlmadhab xadid can ilbaxri walaa xaraj kitaabkay dhihi jireen shaaficiyadu wuxuu ku yidhi waqiila waxaa la yidhi almuraadu bidafniha xabaalidda waxaa laga wadaa ikhraajuha canuufta in laga baxsho min almasjidi masaajidka laga bixiyo ama ida kaana almasjidu muballatan laakiin hadduu masaajidku u sibidhaysan yahay balaadku waa sibidhka mutayal in la dhigo ama la sibdhiyo ayaa loo jeedaa ama ida kaana almasjidu masaajidku hadduu yahay muballatan mid la eh, sibdhiyey oo balaad la saaray baalkan u taqaanaan mutalalka mutalelada somaali maxay tidhahdaa mutalelada soomaali mehe sheega ya marmar marmar waa mid nooc goonaa loo sameeya shee abdirashiid isagoo dhan marmar dhahraa soo khayr aw mujasasan ama la shamiitay waa shamiitada fadalakaha uu ku e tirtiro calayhi bimadaasihi agtiisa iyo lugtiisa madaasku waa lugtiiyo adinka kabta aw bikhayri ama gacantiisiba kamaa yafcalu kaiira min aljuhaan siday sameeyeen dad badanoo aqoon falaysa dalika bidafnin asturid ma aha buu ya culamada qaarkood baa yidhi buu bal ziyaadatun waa kordhin lasii kordhiyey fi lkhai'a dembigii baa sii kordha ama sibdhisan ama marmar saaranyahy ama muteelsaaran yahay canuuf baad ku tufta ama lugtaa sii mariso waan sii aafaysay anuubta hal meel taallay baabaan uun gaadhsiisay meelo badan baad gaadhsiisay waxaa tartay iska da ummaddii baad sii aafaysayba wa tagsiirun badin way lilqadari qashinka iyo usaga la badiyo filmasjid lagu badiyo wa calaa man facala daalika sidaa ruux yeelay waxaa saaran an yamsaxahu inuu tirtiro bacda daalika intaa kadib bitawi mariisoo ku tirtiro aw biyaddi ama aw hayrihi wax kale aw yaksilahu ama inuu maydhaa waajibkuga ah waxaa laga hadlay waxaa weeye candhuuftaasi leeyahy waa in la xabaalo waa markuu masku yahay ciid iyo care iyo niix tamus hadduu gogol ay taalo ama uu mutilal yaallo ama uu sibdhisan yahay candhuuf laguma tufi karo jeebkaada ku tufo gacantaada ku tufo tiishaad hel bannaanka oola bax mara karin raadso fasaleeti fanaadaada hoose tiishaadka la qaba intaad ku tufo aday kuu taalla masaajidka nagagama tu annaga uskagayna waa hawsha iyadaa وعن cائشha رضي الله تعالى عنها أن رsuل اه صل سلم rأى wuxuu arkay في jidaar الqiblati qibladii derbigeedii qiblada masaajidka derbigiisi wuxuu ku arkay mukhaaan buu ku arkay mukhaaan haddaan idin soo dh mukhaadku waa wixii sanka ka yimaada ama siin dhaha ama diif dhaha waa wixii sanka ka yimaada mukhaadka la yidhahda aw buzaaqan ama candhuuf buu ku arkay aw nukhaamatan ama xaaku ku arkay candhuuf iyo xaaka way kala yihiin nukhaamadu waa wixii ka yimaada laabta ka soo go'a busaaquna waa wixii afka ka yimaada uun in meel fog sii gaadhsiisanayn nabiga wuxuu ku arkay qiblada derbigeeda wuxuu ku arkay candhuuf lagu tufay ama diif ku yaalla iyo siin ku yaalla ama wuxuu ku arkay xaaka ku taalla fa xakaw nabiga ka xoqay oo gacantiisaba ku xoqay tirtiray markaas waliba nabigu nadiifiyey biyo mariyey wax udgoonna ku buufiyey muttafaqun calayh mariyey cadakool gabar baa intay u keentay maris markaasuu nabigu u duceeyey marka masaajida waa in la ilaa masaajid nadiifa ah, oo carfaya waa in masaajida lagu dadaa nadaafadooda muttafaqun calayhi intaa maxaa loo diidan yahay waxay ishu muslimka dhibsataan lama ogolo masaajidda wax sankooda dhiba lama ogolo wax fooxun lama ogolo masaajidku inuu nadiif noqdaa la doonayo qolyihiinan sokoskoodu aad u uro masaajidda ilaaliya lugaha soo nadiifiya taga meesha lagu weysayso tirtira lugtaha nadiif ah oon roogga ururayn muslimiinta kaadama aan dhibaynin soo gal mushkila ka taagan meesha ayadaa wax walbo masaajidka nadaafad darro iyo ur keenaya ka ilaaliya biyuudda ilaahi aan la urunin nin walba asagaa iska warqaba nin walba lugtiisu inay shiirtay inaysan shiirin wuu yahay waxaa dadka kale kala xishoonayso beydkiina hala soo aadi ninkii isu og hawshaa een xal u heli karin guryihiisa ku tukado jamaacadu waajib kuma aha aafo kaluu keenaya ummadiiba baabi'inaya ya maxaa tidhi dadka wax walba dacabaa <laughs> halkaasay kaga hadhaaya وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد مساجدا أيضا جمع مسجد ماشي لغو سجوده إله لغو عابده لا تصلح ومصه بطلوما أقلوه لشيء وحون أو من هذا البول كايدا وذاتك كاجيد قرنيسان الصحابة أي لدى قال لما جري ولا القدر أسكق يؤرن اللوما أقول كايدا اللوما أقول قشن اللوما أقول waxaan iskii nijaas u ah lama ogolo wax isagoo daahira xaggana laakiin uraya ama khariban ama usgagan lama ogolo inamaa hiya waxaa loo dhisay masaajidani lidikri اllaahi tacala lagu xuso diinka lagu barto ilah lagu weyneeyo wa qira'ati اlqur'an kitaabka ilah lagu akhriya ama lagu barto aw kamaa qaala rasuul idan maxalushaahidku waa ah maxay walalqadir xaake iyo candhuuf iyo usgag iyo wax urahayo lama ogolo baabu karaahaة اlkhusumati fi اlmasjidi warafci الsawti fiih kuma dari karo waa in yaroon ku darayaa idinkaa salaada israacsaday karaahaة اlkhusumati in la koodo kudoodida lagu doodo fi اlmasjidi masjidka in lagu doodo oo lagu murmo lagu xaaje qaato inaan la ogolayn iyo warafci sawti fiihi in codka kor loogu qaado xaajo gar iyo xaajo la dhifan oo hoosaysa hadday tahay dhib ma laga hadlayo waa xaajiya gar soo baxaysoo dhawaqeeda uu masaajidku dhibayo iyo wanajdi daallati baada lagu haybaariyo ama lagu baafiyo ama lagu yaahdiyo inaan la ogolayn walbayci washira beec iyo shira lagu gala inaan la ogolayn walijaarati wax lagu kala kidhaysto meelaha la tagay xafiisihiinna iyo wanaxwa wixii lamida beec iyo kiro meel mucaamalaad mucaamalaad dadka dhexmarta inaan la ogolayn yacni hawlaha adduunyo masaajidka ka ilaaliya wey oo keeni kara in masaajidka la quursado ama ilaahay subxaana wa tacala xadhgiisii la gooyo ama xurmadii masaajidka meel lagaga dhao can abi hurayra radi allahu tacala annahu samica rasul la sal slam yaquul man samica rajulan ninkii maqna ama axad yanshudu yahdinaya baafinaya daallatan baadi fi lmasjidi masjidka ku yahdinaya daallatan dawaalida waxaa layidhaha xoolaha xoolaha bini aadamku ay dhaqdaan oo dhumaa la bini aadamku hadduu fakado luqaiya laqiid baa la yidhahdaa laqiid baa la yidhahda daalla lama yidhahdo way kala duwan yihiin saa darteed dadka muslimiinta ee fakada carruurtooda masaajidka waa laga yahdin karaa ilma noocay noocaas yaa sheegay masaajidkaba ruuxa muslimka ah ee bini ka khayr badan yaa ka fadli badan isagaa ka xurmo badan kacbada ruux muslima ka fadli badan baytulahi xaram iyo ix ku yaalo muslimiinta dhumay waa laga yaahdin karaa laakiin hal milyanoo xooloo kaa fakay lagama yaahdin karo falyaquul ha yidhaahdo waad maqashan inle yaa arkay baasaboor baa iga fakaday waxaa iga fakaday intaasoo ku dhawaaqay yaa baadii sheegay baadi islaam sheegay baadiisa alla soo dhoweeya falyaul habaar ha joogsado falyaquul ha yidhah raddaha allahu calayk ilaahay baadida kuma soo celiyo yaadan helin dhurwaa kaa cun faina almasaajida lam tumna looma dhisin lihaadaa sidaa looma dhisin yacni nabig wuxuu kala fogaynayaa xurmadii masaajidda yuu ilaalinaya adduunyo lama ogolo xadiidka culama waxay ka qaateen oo xanafiyada ah masaakiinta tuugsana kama dhex istaagi kara masaajidda ninkii wax siiyana waa faasiq bay yidhaahdeen masaakiinta tuugsada waa inay bannaanaha ka istaagaan afaafka hore iyo marka masaajidka laga baxo laakiin bartankiis hadday ka istaagaan waxay la mid yihiin nin yahdiyey baadi ka fakatay maxaa yeele ninkan miskiinka maxaa ka maqan baadi baa ka maqan baadi waa baadi bay dheh qolyaha masaajid ka dhex joogsanaya maga allaay la kacahaya ninkii wax siiya macsiya ugu kaalmeeyay dheh wa tacaawun cala alidmi waalcudwaan miskiinkuna waa faasiq wadaadka wax siiye sheebka wax soo bixiyeyna abu maxamed iyo abu waa faasiq bay dheh xanafiya halkaasay taagan tahay hawl khatara way shaabo maxamed waxba kama jiraan ma dhihi kartid isilaali waa istimbaad xoog badan wey masaakiintu markay masaajida ka istaagaan lama tukan karo kii salaad ku jira waswaasahayaa kii wardi watay adkaartii ma akhriyi karo muslimiintaay dhibayaan bannaankaa kor ha u baxeen kana warqaba masaakiinta u naxariista lakiin masaajid gudihiisa mamnuuc xanafiyan taageersanaya saaka caawa laga bilaabo isagoo dhawaaqahaya kaasgu khayr buu naarhayaa kaasgu khayr buu nafaraya kaasgu khayr buu nafaraya maxaa tiri shee maxamuud kuwaas way roon yihiin cilla kalaa ka hadli doonaan muslim wa canhu can hurata radi allahu tacaala canhu baxdiga xanafiyada ka akhriya kitaabka loo yaqaana almuxi alburhaani fi lfiqh nucmaani baab lmasaajid ka ahriya baxdi dheer wa canhu ana rasul la sal slam qaal idaa ra'aytum madaaratan muslimiina man yabiicu nin wax aw yabtaca ama gadanaya masjidi aw yashtari weyhada macnaheedu fi lmasjidi masada gudihiisa faquul waxaa ku tidhahdaan laa arbax allahu tijaarataka badeecadaada ilaahay ma faa'iidiyo allow yaadan ka rabixin allow yaadan ka faa'idin ku khasaar ilahay idankii wey baadidana maxaa la yidhi allow yaad heli dhurwaa iyo libax kaa dil baa layidhi waa halis waa hawlo adduunya iyo kala ilaaliya wey ilaahay buyuuddiisa arrimo aakhiro cibaado xidhiir allah loogu talagalay shuqulkiin kale hawlaha adduunya suuqa la aaday dukaamadeenna iyo xafiisihii waidaa raaytum haddaad aragtaan man yanshudu daallatan nin baadi yahdinayana faquuluu laa radda allaahu calayka ilahay kuma ku dhaha laa radda allaahu calayk rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan hadde waa maa muslimku maxaa loo habaari muslimka asaga edab darooday basar xun la yimid waa la ciqaabaya ataziir bilcuquuba almaaliya wadaadaha qabaa daliishada xadiidka xanaabilada maalikiyada xanafiyada way daliishadaan maxaa yeelay waa nas ku cad xoolaha ilaah kaa dhammeeyo inaan kaa qaada qayb ka waa isku mid bay marka haddii aad khaldanto waa lagugu ciqaabi karaa wacan burayd bn xusayb radi allahu tacaala canhu rajulan baa nashada yahdiyey ama baafiye ama haybaariyey fi lmasjidi faqaal masaajid gudihiisi yuu ka man dacaa ila aljamal اlaxmar ritiga cas ayaa sheegay buuri riti cas baa ka fakaday ama guduudan waxaad u casiinku waxa guudan baa ladaa waxa cadna cadiin baa laa deel qolyaasaa kala qaada laakiin annagu casiin iyo isku mid baynu ahaan jireen man dacaa ila ljamaali axmar ritiga guduudan yaa sheegay bu ritiga casa yaa sheegay faqaala rasuullah wuxuu wajadta nabigaa fuliyeyba allow yaadan helin ilaah idankii waa ninkaa ritigna waa helin ma idan maya nabi maxamed baa abaarmeel ka inamaa buniyat اlmasaajidu masaajidda waxaa loo dhisay limaa buniyat lahu wixii loo dhisay oo ahaa ilahay in lagu xuso kitaabkiisa lagu akhriyo diinka lagu barto lagu tukado laakiin hawlo kaleo adduunya mamnuuc bay ka tahay mamnuuc bay ka yihiin masaajidda وعن عمرو بن شعيب رواه مسلم عفوا وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أمده وحكر wاlbayci wax iibinta fi lmasjid wax lagu iibiyo ama lagu gado wa an tunshada in la yaahdiyo fiihi fi lmasjid daalatu nabigu waa ummadda waa ka reebay aw yunshada ama lagu tiriyo fiihi fi lmasjid shicrun gabay iyo maase lagu tiriyo in lagu badiyo shaqo laga dhigto ayuu nabigu diiday marmar laakiin aan badnayn in nabiga eh, wax lagu difaacayo ama diinkeena lagu difaacayo ama muslimiinta lagu gubaabina gabay xikmad leh oo gubaaba leh oo caqli celin leh oo qiimo badan oo diinta uun waxtaraya marmar in qac laga siiyo xilyaha ciidahoo kale iyo xilay xaala taagan ha laakiin in meesha laga dhigto fadhi kudirir oy gabyaagu iskugu baxaan hawshii masinimadaa dhaawac baa gaadhaya sayidina cumar waa kii khilaafadiisa abu hurayro xasaan ibnu taabit oo gabay tirin masaajidka gudihiisaba u yimid joojir hawshan ayadaa wuxuu idhi iga leexo axad kaa khayr badan oo jooga ayaan gabayga ku tirin jiray musaadkii cumar wuu fiiriyay wuu iskaga aamusay mana dayn nin walba uu ku arkay masjidka inuu gabay tiro inuu u diido koris ilaa uu ka dhib u diidi jiray maalinkaana xasaan wuu ka aamusay ahlul ahlulcilmigu way fiiriyeen masalada waa runtood waxay dhaheen min fiqhi cumar waxaa ka mida maxabatii lirasuuli wa taciimihi lahu xaya wamayitan wuu diidan u jawaaba xasan ibn aabit xasan inuu khaldamay fiqigiisugu arkaa xasan baash wuu soo celceliyey laba goor bay ahayd iyo dhowr saddexa goortu nabigu noola wuxuu xasan gaabay ka tiri baashi buu badiyey xasanoo noogu soo celi qolyaha ansaareed oo gadaalka yimid dhallinyaro ah oo carruurta ansaareed ah iyo muhaajiriin hawsh horab aan haynin baa iska jeclaaday xasan markay arkaanba inuu xoogu qajac ka siiyo wuxuu u arkay marku saydina cumar inay ka baxday xaaladdu xaaladdii nabigu uu ogolaay oo uu jeclaa inay ka baxday saa darteed go-aan wuxuu qaato inuu u diido wuuna garaaci ninku ku arko laakiin maalinka xasaan ay isqabteen oo u yidhi waxaan gabayga ku tirin jiray masjidkani asagoo uu dhex taagan yahy uu dhex joogo axad kaa khayr badan oo rasuulka ilaahi ah inuu u wuxuu ka cabsaday rasuulku marba hadduu sheegay min tacdiimihi wa tawqiiri waxaa ka mid a ah, laa tuqadimu bayna yada ilah warasuul wuu ka aamusay shibuka ooma jawaabin tumuu soodadu iskaga tegey xasaanamukuu ogaaday inuu cumar hawsha ogolan wuu joojiyey isaguna inuu nabiga ku radiyey hadalkana waa diiday qilatulfiqiga xasaan ku dhacday ibnu haabitna wuu qoonsaday labadii masaluu jamciyey masaajidku xurmadiisa ilaaliyo iyo nabigu uusan hadal ku celinin dhaqankaasay saxaabadu lahaan jireen marka idinku intaad ka maqashaan nabi maxamed oo joogaha gabal lagu tirin jiray la soo dhex istaaga hoballa masaajidka la dhex imaada sida qolyaha islaaxa waxay samayn jireen sayidina cumar ushiisiin baa marka ay u baahanaysaan wax kale u baahanaysaan ma jiro diradii sayidina cumar rawa abu daawud watirmidi waqaala xadiiun xasan gabayga xasan wuxuu ah gabay jihaadi ah oo diinka lagu difaacaya taxriid waxarid lmuminuun waa marka iyada ah waxarid اlmuminiin cala alqitaal oo kaleu ahaa mana badnayn laakiin inaad baasha shaqe ka dhigataan ood ku baraanburtaan masaajidda iska ilaaliya can saa ibn yaziid aaabi saa ibn yaziid taabici ajir tii buu ka ixtiraazaya qaala wuxuu yidhi kuntu fi lmasjidi masaajidkan dhex fadhiyay buu maalin maalmaha ka mid a faxasabanii rajulun nin baa idhagaxyeeyey qurax xaani iyo tamuux niis buu igu soo saydhay tuawcantoobiybu saa igu soo yidhi fa nadartu waan fiiriyey buui waan eegay xasbaadow qururaxa la tamuuxiga niiska ficilka ka imanaya lagugu sameeyaba marka faxasabanii rajulun fanadartu waan eegay buui ninkii qururaxa igu soo saydhay ama isoo halgaaday baan fiirshay faidaa cumar bnu khataab weeye masaajidka nebi maxamed muu dhex fadhiyay markaa saa'ib faqaala wuxuu yidhi cumar idhab orodoo faatinii bihaadayni laba ninoo wuxuu arkay aad u sheekaysanaya hadalkoodu dherdheeryaho tanaagoonaya maxay tahay waxaanaad meesha ku haysaan labadaa nin igu yeedh buuri cumar faatinii bihaad labadaa nin igu yeedh faji'tuu bihima waxaan or soo kaca amiirka idin rabe faqaala cumar wuxuu ihi min ayna antuma u fiirso fiqiga oo reer madiine aysan ahayn oo meelo kale ka yimaadeen wuu arkay qaabkay u dhaqmayaan buu ka fahmay faqaala waxay min ahli aa'if baa nahay aa'if baanu ka nimid faqaala wuxuu ihi sayidina low min ahli اlbaladi ay min ahli اlmadiina haddaad reer madiina ka mid noqon lahaydeen oo dadka reer madiina noqon lahaydeen la awjactukumaa waa idin xanuujin lahaa darban bakooraddii lagu edbin jiray dadka basarka xun baa idin qaban lahayd maanta maxaan eednay amiirow waxaad eedeen madaxweynow tarfacaani aswaatikuma codkiinimaad kor ugu qaadaysaan fii masjidi rasuuliillaah rasuulka ilaahay masaajidkiisi hadduu nabigu nool yahay iyo hadduu mootan yahayba ruux markii la ag joogo waa in la ilaaliyo la edabsado laa tarfacu aswaatikum fowqa sawti الnabiy cumuumkeeda waxaa ku jira xay mooye lama kala qaadin aayaddaasuu daliishaday niman bu hadda kor ku garay sidacun ku garacay oo eber kaga dhig reer ciraaqa oo reer kuufa ah marka wax lama ogolo baab dhan buu u guntay ninkii la odhan jiray cumar bn shaba numayri kitaabkiisa akhbaar اlmadiina rawahu اlbukhaari wallahu subxaanaه wa tacala aclam